bmi amaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamadi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd darsigeeni xalay ugu dambeeyey oo ku saabsanaa maamuumku ma akhrinayaa faatixada mise uu iska amusayaa xadiidkii inoogu dambeeyey ee cibaadat bnu saamit lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum qulna nacam qaala laa tafcaluu ila bifaatixati اlkitaab fainahu laa salaata liman lam yaqra biha axad اlikhwa walaalaha mid ka mida ah, ayaa su-aal ka keenay xadiidkaasoo wuxuu yidhi sheekh albaani wuxuu ku daciifiyey daciifi abi daawuudka hadalkaasi iskana sax waa u yahay isna sax maaha si sax waa u yahay oo xadiidka cibaadat bnu saamit alfaadiisa qaar ka midii waa daciif waana kuwa uu saxiixu waxaa la yidhaha daciifa abi daawuudka mukhtasarka ah sheekh albaani buu ku daciifiye alfaada xadiidka cibaada qaar ka mida waa saxiix lafdiga halkan inoo yaalana wuxuu ka mid yahay qeybta saxiixa faahfaahinteeda haddaad u baahantihiin waxaad u noqonaysaan daciif abi daawuudka asalka ah mukhtasarka ma ah waa midka asalka ah ee uu takhriijka mufasalka ah sheekhu ku sameeyey dabcan wuu soo baxay mujaladka sagaalaad kitaabka wuu wada socdaa mujaladka sagaalaad baad ka fiirin kartaan safxada saddex boqol labaatan iyo afar iyo saddex boqol iyo labaatan iyo sideed wuxuu leeyahay laakinahu wuxuu leeyahay fahada huwa alqadru fahada alqadru huwa aladii yasixu min alxadiid buu leeyahay markuu inta kale soo daciifiyo qadarka hadda meeshan inoogu qoran baa xadiidka abu saciid waxaan dhihi lahaa cubaada yaa ka sugan buui sabxadaa dhowr safxa kadibna wuxuu yihi wajumlat lqowl ina xadiida cubaadata laa yasixu minhu ila hada alqadru oo qadarkan hadda aan dul joogna ah marka sheekh albaani ma daciifinin xadiidka cubaadata bnu saamid halkan inoogu qorane wuu saxiixiyey waana saanka ku sheegna wey man ishkaalkana waxaa dhaliyey mukhtasarka mukhtasarka daciif abi daawuudka mukhtasarka baa dhaliyey laakiin mutawalaadka marka loo noqdo ishkaalaad badan baa xalismay taasi waa mid midda labaad abu hurayra qowlkiisii aan idhi uma qaala fantaha annaas waxaan idhi abu hurayra maleh sida sawaabka waxaa iska le zuhri soomahayn waxaa hadalkaa xoojinaya inuu zuhri leeyahay bukhaari wuxuu soo saaray fii juzi alqira'a khalfa alimaam bayhaqina soo saaray can cabdiraxmaan abilcalaa wuxuu yidhi abu hurayra waxaan weydiiyey kayfa asnacu ida kuntu maca alimaam see baan sameeyaa oo seen yeelaa markaan imaamka la tukanayo waqad jahara bilqiraa'ati imaamkuna uu salaadii la jahrayo qira'adeeda markaasa abu hurayra wuxuu yidhi iqra' biha fii nafsika ah, hoos ahaantaada u ahri xadiikaasi waa xadiis saxiixa asalkiisana wuxuu ku yaallaa saxiix muslimka abu daawuudna waa ku yaalla macnaha wuxuu kutusayaa madhabka abu hurayra ma ahayn salaada jahriyada ah in laga tago faatixada laga tago laakiin madhabkiisu wuxuu ahaa in hoos loo akriyo sidaas daraaddeed faintaha annaasu can ilqiraa'a khalfa alimaam hadalkaas sida sawaabka waxaa fiican in zuhri hadalkiisa laga dhigo oo uu markaa noqdo munqaic daciif saas man ayib taana waa masle masle kale iyadana baraarujaduma waxa weeye adilada jumhuurta waxaa ka mid ah ay u deliishanayaan inaan ma'muumka markuu imaamkiisu salaadda la jahrayo qiraa'o looga baahnayn oo iska aamusayo oo qiraa'ada imaamkiisa uu dhagaysanayo adilada iyo deliishadeen waxaa ka mid ah xadiidka mursalka ah ee laga wariyey cabdullahi bnu shadaad iyo keyrkii oo uu nebigu yuri sal ly wasalam man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'a ruuxii imaam leh imaamkiisa qiraa'adiisa ayaa isagana qiraa'o u ah xadiidkaasi waa mursal waxaana irsaaliyey cabdulahi bnu shadaad min kibaari taabiciin buu ka mid yahy mursalkiisa cinda alaima fuqahada dhammaantood maraasiisha noocaasoo kalea xujay ka tahay haddana wuxuu leeyahay shawaahid xoojinaysa maraasiil kaluu leeyahay turuq kaluu leeyahay markay isu tagto mursalkaasi xasan buu gaari karaa waxay ka mid tahay adilada jumhuurta oo imaamku inuu qiraa'ada ka xambaaraya ma'muumka adiladoodii bay ka mid tahay xalinaan sheegnay ahayd macnaha masaladan xalan soo faahfaahinay sida la qabo iyo yani waxa weeyaan waxa ku arooray waa masale aad u dabadheertaan horeyba u sheegnay iyadoo kaleetana maadaama ay salafkii iyo saxaabadii iyo isku khilaafsanaayeen dhib maleh ruuxu wixii uu daliil ahaan ugu qanco unbuu iska qaadani man dhibna maleh wa can anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinayaa ana nabiya nebigu sal ly wasalam wa abaa bakrin abubakr iyo wa cumara cumar kaanuu waxay ahaayeen yaftatixuuna kuwa bilowda oo furfurta asalaata salaada bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay ku furfuran jireen bialxamdu lilaah rabbi alcaalamiin bay ku furfuran jireen muttafaqun caleyh ayib zaada wuxuu ziyaadiyey muslimun muslim wuxuu ziyaadiyey laa yadkuruuna mayna sheegi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim mayna sheegi jirin oo mayna akhrin jirin fii awali qiraa'atin qiraa'adooda bilowgeeda walaa fii aakhirihaa iyo aakhirkeeda toona xadiikaas anas ibnu maalikin radi allahu canhu wuxuu inoo faa'iideeyey nebiga sal lla alay wasalam iyo labadiisii khaliif abubakar sidiiq iyo cumar inaynan salaada markay tukanayaan ay ka bilaabi jireen uun qiraa'ada alxamdu lilah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim isimkana mayna sheegi jirin ziyaadadaa muslim laa yadkuruunadaas kadalika bukhaari baa wariyey laakiin saxiixa kumuusan warinine wuxuu ku wariyey fii juzihi alqira'a khalf alimaam juskaasuu ku wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeed waxaa ahaaday oo liaxmeda axmed u sugnaatay waannasaa'iyi iyo nasaa'i wabni khusaymata iyo ibni khusayme u riwaayo saddexdaasi ay wada warinayaan ayadana dhexdeeda waxaa ku sugan laa yajharuuna lamayna jahri jirin nebigiiyo khulafadiisu bibismi illaahi araxmaani araxiim mayna la jahri jirin ah, yani waxa weyaan lafdigeedu wuxuu ahaa sallaytu maca rasuuli illahi sal lay wasalam wa maca abi bakrin wa maca cumar anas baa wuxuu leeyahay nebigaan la tukaday abuu bakarna waan la tukaday cumarna waan la tukaday falam yajharuu bibismi illaahi araxmaani araxiim bismi illahi raxmaan raxiim mayna kor u qaadin kor u qaadidda waxay ka bilaabeen alxamdu lilahi bay ka bilaabeen intii alxamdu lilaahi ka horeysay hoos bay u akrinayen ayb riwaayadaasi axmed iyo nasaa ibn maaja ibnu khusayma ay soo saareen baan dhihi lahaa sanadkeedu waa xasan saas daraadeed sheekh albani caleh raxmat wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim way sugantaha markaas ayib ziyaadada odhanaysa laa yajharuuna lamayna jahri jirin tii horena maxay tidhi laa yadkuruuna mayna sheegi jirin ta ka sii horaysana waxay ahayd alxamdu lilaahi bayba ku bilaaban jireen ayib wa fii ukhraa riwaayo kale dhexdeed waxaa ahaatay oo libni khusaymata ibni khusayme u sugnaatay kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwa hoos u akhriya macnaa waxaa laga wadaa kaanuu yusiruuna bibismi illaahi araxmaani iraxiim bismi illaahi araxmaani iraxiimta hoos bay u siraysan jireen oo hoos bay u akhrin jireen mayna kor u qaadi jiren ayib ibnu khusayma waxaa la wariyey lafdiga isaga ataxaawi fii sharxi macaani alaahaar sanadkeeduna waa daciif sanadkeedu waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahdo suwayd ibni cabdilcasiis oo daciif ah waxaa kaleeto ku jira cancanatu xasani albasri xasan ibn abi yasaar albasri ninkii taabicigaha faqiiha ahaa waa mudlis hadduuse can yidhaahdo tadliis baa ku jira marka labadaa cilaba wuu qabaa lafdiga yusiruun saas daraaddeed waa daciif intaa keliya ma ahee shawaahid iyo aruuq kaluu leeyahay culimmada xadiidkuna waxay leeyihin muxaqiqiintoodu lafdiga yusiruuna ah ariiq sugan kuma soo aroorin yusiruuna ariiq sugan kuma soo arorin bay leeyi saasay macna yani lafd alisraar way qarsan jireen laakiin macnihiisa waxaa kutusaya min xayu diraaya marka la aado iyo fiqiga waxaa macnihiisa kutusayao kaaga filanba laa yajharuuna bibismi illaahi araxmaan iraxiim sooma laa yajharuuna waxaa laga fahmaya inay siraysan jireen soma taasaa macna laga fahmaya lakiin yani iyada sinaaca xadiiiya ama dhagx xadiiska marka laga fiiriyo yusiruunadu ma sugna macna xaafidku marka wuxuuna yidhi wa calaa haada arrinkaa korkiisa ayaa yuxmalu lxambaari annafyu nafyiga iyo diidada fii riwaayati muslimin ku soo aroortay khilaafan anagu khilaafayna liman cid aanu khilaafayna acalaha celeeyey ah, macnaha waxa weeye xaafidku hadalkaas wuxuu si cad ugu qeexay oo loogu laaban karaa fatxulbaariga hadalkiisan dambe hadda fatxulbaari buu si fiican ugu sharxay yani waxa wy mujaladka labaad safxada boqol iyo siddeetan iyo kow wuxuuna leeyahay hadalkiisu kanaa fasirayo wuxuu yidhi faariiqu ljamci bayna hadihi اlalfaad ariiqa lagu jamcin karo alfaadaas oo midi ay leedahay yaftatixuuna balxamdu lilah sooma midina ay leedahay laa yadkuruuna bismi اllah midina ay leedahay laa yajharuuna bbismi اllah wuxuu yidhi dariiqa lagu jamcin karo alfaadaasi waxa weeye xamlu nafyi alqiraa'ati calaa nafyi isimac lafdigale maynan akhrin jirin oo mayna sheegi jirin waxaan ku xambaaraynaa oo laga wadaa mayna dadka maqashin jirin nafyu alqiraa'a yacni nafy asimaac ah, lagama maqli jirin baa laga wadaa macna ayib wa nafyu simacna waxaa lagu xambaarayaa calaa nafyi alqira'a maanaan ka maqli jirinna waxaan dhihi lahaa wanafyu samacna waxaa lagu xambaaraya calaa nafyi ljahridhe calaa nafyi aljahr maanaan ka maqli jirinna waxay ka wadaan bimacnaa mayna kor u qaadi jirin hoos bay u akhrin jirin markaasaa wuxuu yidhi waxaa ayidaysa riwaayada mansuur ibnu zaadaan falam yusmicna qiraa'ata bismi illaahi araxmaani araxiim waasrax min dalika buu yihi riwaayat lxasan can anas kaanuu yusiruuna bibismi illaahi araxmaani raxiim oo riwaayadan ah waa daciifo markaas macnaha markaasaa wuxuu ihi xaafidku fandafaca bi haada sidaasi waxaa marka meesha kaga baxay oo inaga reebtoomo inaga tegey tacliilu man acallahu bilidiraar ciddii xadiidkan ku cilaysay inuu mudarib yahay cilayntiisu marka saasay meesha kaga baxday ayb kabni cabdilbar buu sida ibni cabdilbar oo kaleeto abu cumar ibni cabdilbar maxaa yeele liana aljamca idaa amkana tacayana almasiiru ilayhi haddii duruqda la jamcin karayo iyo alfaadda markaasi in la aadoo la jamciyo waa laazim oo markaa aan tarjiix la aadin iyo in laysku cileeyo idiraab lagu sheego xaafidku marka macnaha halkaasuu ku fasiro warkiisa murtidiisu waxa weeye alfaadani ismana iskamana hor imaanayso ismana caaridayso idiraabna kama dhexeeyo maxaa yeelay hal macnay isugu imaan kartaa macnay isugu imaan karta muxuu yahay lafdiga ah yaftatixuuna asalaata bialxamdu lilaahi waxaa laga wadaa alxamdu lilaahi unbay dadka ku daba tukanayaay maqli jireen laakiin wixii uu hoos u akhriyey oo bisinkii ka mid yahay ayagu mayna maqlin soma ayib laa yadkuruuna bibismi illaahi araxmaani raxiim bismi illahi raxmaan raxiimna waxaa laga wadaa iyadana ayaga maqalkooda markii la fiiriyo wax bismilaahi uu sheegayo mayna maqli jirin nebigii sal lay slam iyo khulafadiisu ah, laa yadkuruuna bimacnaa waa iyaga maqalkooda marka la fiiriyo wax sheegida mayna maqli jirin riwaayada laa yajharuunana isla macnihii unbay ku imaano hoos bay u akrin jireenoo kormayna u akrin jireen kulli isku meel bay imaanaysaa marka meesha imaanaysana waxa weeye bisinka way akrin jireen laakiin kor mayna u akrin jireen ninka yidhi mayna sheegi jirinna maana maqlin buu ka wadaa ninka yidhi alxamdu lilaahi bay ka bilaabi jireenna hoos bay u akhriyeen buu ka wada ninka yidhi maynan la jahrinna isagu waa iska cadi hoos bay u akhriyeen buu ka wada hadalku marka halkaasu kusoo aruursanaya iskamana hor imaanayso oo cillo maaha iqdiraabna kama dhexday macnaha saas daraaddeed xaafidku wuxuu la yidhi wa calaa haada kaas oo inay siraysan jireen oo hoos u akhrin jireena yaa yuxmalu lagu xambaari annafyu nafyiga iyo diidada kusoo aroortay fii riwaayati muslim oo tee ah laa yadkuruuna Ah, waxaa laga wadaa bimacnaa hoos bay u akrin jireen ah, yani totalba mayna sheegi jirin lagama wado ee waxaa laga wadaa bimacnaa hoos bay u akrin jireen ayb khilaafan annagoo ku khilaafsan arrintaa iyada ah liman cid acallahaa cileeyey oo xadiidka idiraar ku cileeyey sida ibn cabdilbar oo kale macnaha saasaa laga wadaa man xadiistani marka waxay ka hadlaysaa isinka ma lala jahrayaa mise lala jahri maayo bisinka ma lala jahri karaa mise waa in hoos loo akriyo mas'ale kalea ka horayso inooan doonto insha allahu tacaala oo ah bisinka sidiisaba faatixada maka midba oo ma laga tegi karaa mise lagama tegi kare haddii laga tagaayo salaadii waaba buraysaayo aayad baa laga tegay ka mida faatixadii masaladaas waa inoo soo socota laakiin halkan waxaa lagaga hadlayaa hadday noqoto in la akriyo bisinkii ma kor baa loo akrinaya mise hoos baa loo akrinaya akaru ahli lcilmi waxay ku tageen culimmada badankood waxay ku tageen salafan wa khalafan in bisinka hoos loo akhriyo aan laga tegin laakiin bisinka sida ducaa listiftaaxii iyo isticaadadii iyo hoos loogu akhriyey ayaa bisinkan hoos loo akrinaya kor u qaadidduna waxay ka bilaabanaysaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayaa kor uqaadidda laga bilaabaya sidaana waxaa ku tegay khulafadii nebiga sal lay aslam waxaana maray fuqahada yani thawri sufyaan thawri imaamu ahli lkuufa cabdullahi ibn mubaarak axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya abu xaniifa iyo labadiisii arday labadiisi saaxiib abu yuusuf iyo moxamed ibnu xasan bal akaru asxaabi alxadiid culimmada xadiidka badankood baa madhabkaa maray waa madhabka odhanaya isimka laga tegi maayo laakiin hoos baa loo akrinaya ayib waxay deliishadeen intoodaasoo wada socotaay nusuustan hadda aan soo sheegnay bay isu geeyeen waxayna ka soo saareen waa la akrin jiray laakiin hoos baa loo akrin jiray macnahaasay ku soo ururiyeen alimaamu maalik isagu wuxuu ku tegeyba laba akhrin maayoba laa hoosna loo akhrin maayo kor iyada iyada iskaba dhaaf bismi illaahi o dhan kaba tag bu alxamdu lilaahi ka bilo waanu tegi doonnaayo daliilkoodu ma sahlan meel yani wax lafcad toobin kuma hayaan qolyaha madhabkaa qabaaya lafcad toobin kuma hayaan meel cad ma meel bannaan ma taagne waxbay cuskanayaan ayib bal madhabu ahli lmadiina wey ree madiina oo magaaladii nebiga sal lay slam saxaabaduna u badnaayeen ah madhabkoodu wuxuu ahaan jiray inay kaba tagaanba bismillahida ka tagaanba curwat bnu zubayr iyo cabdiraxmaan alacraj iyo waxay soo guurinayaan oo ay leeyihiin a'immada madiine masaajidda tujiye waxaan soo gaadhnay labadu waa taabiciin wa waxaan soo gaadhnay ayagoo bismillaahi aan aqrinba ayb waxaa khilaafay intaasoo dhan alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo asxaabtiisa iyo taabiciinta qaarkood iyo bacdu saxaaba oo waxay yidhaahdeen bisinka waa lala jahrayaa waana la akrinayaa korna waa loo qaadaya sidaas waxaa maray bacdu asaxaaba taabiciinta qaar ka mid a ah, imaamu shaafici iyo asxaabtiisa ayb waxay deliishadeen nusuus sugan laakiin aan ku caddayn meeshay u deliishadeen iyo nusuus aan sugnayn oo daciifa wax nas-a oo cad oo sariixa oo haddana suganoo saxiixa oo ku tusaya ma jiro in bisanka lala jahri karo ibnuqayim caleyh raxmatullah siduu leeyahay markuu labada wejba sheegay inay bannaan tahay oo korna loola jahri karo hoosna loo dhigi karo labada wejiba inay bannaan tahay markuu soo sheegay wuxuu yidhi fa saxiixu tilka alaxaadiis buu yidhi hayru sariix wa sariixuhaa hayru saxiix buu yidhi nusuusta ay qoladaasi deliishadeen shaaficiyadii kuwa la midka ah wixii ka asaxayna kuma cadda qaabkay u deliishanayaan wixii kaleetana maba asixin oo maba sugna bu cinda taxqiiqna waa sidaas xadiis xadiis marka loo dabagalo xadiista wuu la jahri jiray hortale hal xadiid kama sugna bal hal ka kacayo ma jiro kulliga dacfigeedu waa daranya walow imaamunawowi qolya isku dayan bal waxoogaa inay luqluuqaanoo soo yaro dhoweeyaanoo xoojiyaan haddana ma xoogaysanaya ma marka sanaaca la aado wey macna ma xoogaysanayso axaadiis sugan baa jirta laakiin aan ku caddayn meesha u deliishanaya saas man masaladu marka waxay u xoog badan tahay oo xooggeedu uu yahay nusuustuna xoojinaysaa sunnadii nebiguna ay tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh bisinka in hoos loo dhigo oo aan lala jahrin lagana tegin waa u tegi doonaa haddii laga tago faatixadii qaar ka mida ah laga tego haddii lala jahrana waa khilaafu sunna sunnadu waxa wey iyo sawaabku marka in la akhriyana hoosna loo dhigo saas macana ayib marka taa iyada ah baana loo badan yahayoo fuqahadu badankood qabaan adiladuna ay isugu ximaanaysaayo ay xoojinaysaa nusuusta sugan macnaha ayib wadaadada shaaficiyada bal dagaal adag bay ka galeen ilaa heer waxay gaadheen qaarkood ay yidhaahdaan mooryaantuna waxay billiqaystay bay dhaheen wadankii iyo dhuljiifta iyo waxa khariban wadankii iyo xoolihii iyo hantidii iyo dowladdii wixii bay billiqaysteen bay dheheen wadaadaduna bisinkiibay billiqaysteen bay dheheen yani waa nin jaahil ah waa nin jaahilon ka warhaynin maxaa kutubta ku yaalla maxaa ku soo arooray maxaa laga yidhi keliya waxaa laga yaabaa mukhtasaraadka fiqhiga ayuu ama laqmaystay ama loo laqmeeyey ama uu laqmeeyey mukhtasaraadka fiqhiga shaaficiguna bad yani waxa wey masalada iyo maxaa ku arooray iyo maxaa laga yidhi iyo ku gelin maayaan ah, imaamku wuxuu yidhi laga yaabo bal imaamka ma ahe mutaakhiriintii waxay dheen baa laga yaba inuu kugu gaabiyo saas man marka nin walba qadarka aqoontiisaabuu hadli laakiin waxaa fiican inaad soo reebato mar kasta inaad soo reebataa fiicanoo wax badan inay kaa qarsoyun cilmigu ballaadhanya inaad ogaataan loo bahaya macnaha masaladu marka waa saas bisinka laga tegi maayo laakiin haddana lala jahri maayo xadiid baa jira ibnmuafal w saxaabada nin ka mida wiilkiisoo kor u qaada intuu maqlay uu yidhi waa muxdat waa bidco ma sugna xadiikaas ma sugna sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahy marmarka qaarkood haddii maslaxa ay ula muuqato imaamku bismi wuu la jahri karaa lilmaslaxa lanna masaa-isha noocan oo kale khilaafiyada ah hadday maslaxadu bido tiiris laga rajaxnaa inaad marto oo maslaxa khaarijiya ay markaa timaado tii laga rajaxnaa waad maraysa maala wuxuu leeyahy taaliif alquluub oo kale meel waxaa tagtay maala waxa weeye madhabka lagaga camal falaayo uu yahay ibisanka lala jahro khilaafa abuurin khibaali buuqi dagaal ha abuurin masaa noocan oo kaleeta ah wuxuu leeyahay markaasoo kaleeto waa la jahri dhibna male anna saxaabada qaar ka mid a ah la jahray saas ruuxii la jahrayn la dhihi maayo baas mubtadi lanna nusuus muxtamilana way jirtaa waana masale khilaafiya ladda saxaaba oo saxaabada qaar baa maray aimadii waaweynaana qaar baa maray masaa-isha noocaasoo kalena tabdiic iyo bidca layskuma sheego bimujarad waa inay ku gaabnaato inay tahay masale khilaafiya adiga taqriiri sidii kula xoog badan laakiin xagga kale hadday la xoog badnaato dadka ha tabdiicinin saas man keliya waxaa la doonayaa inay markaad masalada noocana taqriirinayso madhabkaygaa qaba ha u xoojinay intaad baadhoha kula xoog badnaato daliil ahaan laakiin haddii aad u qaadatay uun madhabkayaa qaba marka waxa weyaan muqalid mutacasibaad muqalid mutacasibaad waxaad u raacdaa daliilkaa xoojiyey haddii dhanka kale kula xoog badnaato baxi hufan intaad baadho oo hawo ka tajaruday ay saa kula qumanaato ahlan wasahlan markaasaan nucaymin mujmir nucaym mujmir waxaa laga warinaya qaala ibnu sallaytu waan tukaday waraaa abi hurayrata abu hurayre gadaashiisaan ku tukaday radia allahu tacala canh faqara'a markaasuu akhriyey bismi illaahi araxmaani araxiim buu akhriyey uma kadibna qara'a wuxuu akhriyey biummi alqur'aani qur'aanka suuradda asalka oo faatixada xataa idaa balaqa markuu gaadhay waladaalliina markuu gaadhay ayuu qaala wuxuu yidhi aamiin aamiin waa saas aamiin ma waa ala waana saan u akrina wey badankeen in miimka aada shaddo xagga horena aada maddo macnihii waa fasaadaya aamiin bimacnaa qaasidiin waay ah, walaa aamiin albeyt alxaraam soomaaha waa kuwo u qastayo waay kelimaduna macnaheedu maxay ahay aamiin allaw aqbal bay ahay markaad hadlaysayna macnaheedu wuxuu isu bedelay kuwo u qastay oo xageed u socotaa marka xageed u qasasanta waa hallaabaya ah. sideedaba yani carabiga kelimada carabiga hal xarakaa laga yaabaa inay macnihii cagsigiisa qaadato hal xarakood badashay ama hal muxuu ahaay alifood siyaadisay baa laga macnaa inay badasho maalan allaahu abar ma allahu abar allaahu akbaar haddaad dhaho akbaar durbaan bay soo baxaysaa waana macno khalad muadiniinta iyo dadka qaarkoodii waxay ku leeyihiin allaahu akbar ilaahay waa durbaan baad leedahay markaas ma lianna akbaarka waxaa la yidhaahdaa waa qibliga wey baalka la tumo wey la garaaca wey marka inuu ruuxu daqiiq yaha loo baahan yahay uu kelimaad uu garanayo marka aamiina maehe waa aamiin ama intaad gaabiso hamsada madka horeba ka daayo aamiin dheh ama aamiin aamiin miimka shad ka daa saas man munaasabad baa inageysa walaaliina xata idaa balaqa markuu gaadhay walaaliina qaala wuxuu yihi aamiin buu yihi wayaquulu wuxuuna leeyahay abu hurayre kulamaa sajada markasta uu sujuudo iyo waydaa goortii qaama uu istaago min aljuluusi fadhiga markuu ka istaagayaba wuxuu dhihi jiray allahu akbar buu dhahayey ah, markastoo sujuudda uusii socdo markastoo uu fadhiga ka soo kacayo allahu akbar buu dhahayy uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa goortii yaquulu wuxuu yidhi idaa goortii sallama uu salaama naqsaday wuxuu yidhi waladii mid baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee innii anigu la ashbahukum midka idinku shabihid badan baan ahay ama idinku ekaansho badan salaatan salaad birasuuli illahi sal alay wasalam rasuulka ilah salaadii nebi maxamed anigaa idinku ekaansho badan buri salawatu rabbi waslamu aleyh ayb rawahu waxaa wariye xadiidka annasaa baa wariyey wabnu khusaymata kadalika waxaa wariyey bayhaqi daara qutni xaakim taxaawi fii sharci macaani alaathaar waxaana saxiixiyey xadiidka daara qutni iyo xaakim iyo bayhaqi iyo khatiibu lbaqdaadi iyo keyrkooda sheikh اlalbani caleyh raxmat ullah isaga xadiidkan wuxuu leeyahay ضaciifu اlisnaad waxaad ka heli kartaan daciifu sunan الnasaa-iga hadalka uu sheikhu leeyahayna ma saxsana hadalkaas inuu daciifu lisnaad xadiidku yahay meehe xadiidku sanadkiisu waa saxiix waana sugan yahay sababta uu sheekhu sanadka xadiidka u daciifiyey baan baadhay waxaan soo helay tacliiqiisa ibnu khusayme uu ku leeyahay ayuu ku sheegay sababto wuxuu ihi isnaaduhu صaxiix lowlaa ana bna abi hilaalin kaana ikhtalaa saciid ibn abi hilaal oo meesha sanadka ku jira ikhtilaad inuu ku dhacay haddii lala yahay sanadku waa saxiix sababta sanadka marka uu daciifiye waa saciid ibn abi hilaal oo mukhtali ah laakiin warkaasi sax maaha warkaasi sax ma aha saciid ibn abi hilaal waa nin iqa ah waa mirijaali shaykhayn oo bukhaari muslim baa wax ka wariya waxaana tawfiiqiyey ibnu sacd cijli ibnu khusayma daara qutni bayhaqi khatiib lbaqdaadi ibnu cabdilbar ibni xibbaanna wuxuu ku sheegay iqaadkiisa kadalika abu xaakim wuxuu leey laa ba'sa bih ninka isaga xaafidku wuxuu yidhi markuu yani taqriibka kaga hadlayay saduuq lam ara libni xasmin fii tadciifihi salafan ibni xasmiyoo tadciifiyey cid uga horeysay ma arkin buui laakiin saajid ninka la yidhaahdo baa axmed wuxuu ka xikaayooday buu ihi inuu ikhtilaaf ku dhacay arintaasi saaji uu xikaayoodo axmed uu ka xikaayoodayna laba siiraa ku jirto laba dhinacba ma saxsana laba dhinac marka laga fiiriya waa midda koobaade xaafid ibn xajar calayhi raxmatullah fii hadyi saari sharxi muqadimati saxiix albukhaari saciid ibni abi hilaal markuu ka hadlayay tarjamadiisa wuxuu yidhi tabciifinta saaji waa shuduud iyo ibni xasmi labadaba waa mid waa midda labaade ikhtilaadka axmed laga soo guuriyo inuu ka sugan yahayna hadal baa ku jira hadduu ka sugnaadana hadalka axmed marka dib loo dhuuxo ikhtilaad kuma tusahayee tadciif buu ku tusaya tadciifka axmed hadduu ka sugnaadana a'imatu alxadiid intoodii kala khilaafsan sooma ninka noocaasoo a marka sanadka xadiidka laguma daciifin karo sheekh albani caleh raxmat ullah tadciifinta marka sanadka xasiidka sax kuma ahe xadiidka sanadkiisu waa saxiix waana sugay saas man ayb waxaan u gallay bimacnaa yani dadka qaarkood baa laga yaabaa haddii ay sheekh albani caleh raxmat ullahi xukunka xadiidka lagu khilaafo waxay moodahayaanba in rasuul la khilaafay qaarkood wa huwa caynu tacasub caynu tacasub sheekha raxmat ullahi calayhi raxmatan waasica waa ijtihaaday waa dadaalay taqriibanna waxaan dhihi karaa bacd alxaafid ibni xajar caleyh raxmat ullah xadiidka nebiga si nin saa ugu khidmeeye waa yaryahy laakiin maca dalika ijtihaadaadkiisu qad yusiib wa qad wa sawaabuhu akar bikaiir min khaa'ihi sidaas daraaddeed nin kaloo culimmada ka mida ah waa u muuqan kartaa khaiisu hadduu caddeeyo ninkaa wax caddeeye baa la raaci waana laga tegi khaiisa sheekhu saana isagaa dardaarmi jira wuxuu dhihi jira alcilmu laa yaqbalu ljunuud buu dhihi jiray shicaaraadkiisa ka ah, cilmigu junuud ma aqbalo tacasubna ma aqbalo dhihi jiray saas daraadeed waa khalad bacdu ardadiisii ka mida ah, ama kuwo maaragtay waxoogaa kutubtooda akhriyaad arkaysaa haddii albani mas'ale fiqiya uu maro lama khilaafi karo wa hada ariib hadduu xadiid yidhaahdo waa daciif ninkii saxiixiye weylahu war dadka waxaan ka fujinay muxuu aha tacasubkii a'immadii hore baa dadka lagala dagaalamo laga fujiyey culimmadan mucaasiriinta inay u tacasubaani in la baro oo lagu tarbeeyo waa masale khalad ah tacasub meel uu galaba waa khalad sheekha loo tacasubo reer ha loo tacasubo madhab ha loo tacasubo sheekha loo tacasubo tacasub meeshuu galaba waa khalad saas macana ayib marka sheikhu tadciifinta sanadka xadiidkaasi waxoogaa yani waxa weeyaan waa khata walahu alajru fi dalika biidn illah xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey axkaam dhowra laga qaadan xadiidka abu hurayra nucaym ibn mujmir abu hureyre uu ka warinayo axkaamta laga qaado waxaa ka mid ah. horta waxaa deliishanaya shaaficiyada oo ku tegey masaladaynu hadda soo maraynay bismi illaahi araxmaani araxiimta in kor loo qaadi karo bal ay sunnata in kor loo qaado xaggay ka deliishadeen waxay ka deliishadeen abu hureyre faqara'a bismi illaahi araxmaan araxiim kadibna wuxuu ihi salaadii nebiga anigaa idinku ikaashan badan axaadiistay deliishadaane bay ka mid tahay laakiin hayru sariixada a fi dilaala xageemay sariix ka ahayn lianna faqara'a markuu yidhi fajahra miyuu yidhi ya muxuu yidhi faqara'a ayib qara'a iyo jahra marka way kala duwan tahay abu hurayra waa akhriyey bismi illaahi araxmaani araxiim laakiin inuu la jahray kuma cadda saas daraaddeed istidlaalka xadiidkani kuma cadda haddii la yidhaahdo seebuu ku maqlay ninka la yidhahdo nucaym ilmujmir hadduusan abu hurayre la jahrin gadaashiisuu joogaye seebuu ku maqlay waxaan leenahay qiraa'ada siriyada ah marmar baa ruuxa laga maqli karaa isagoo akhrinaya waana u tegi doonnaa nebigu salawaatu rabbi wasalam ale salaadaha siriga qiraa'ada akhrinaya oy saxaabadu marmar qiraa'adiisa maqlayaan sooma marka kama dhalanayso siraysigu kama dhalanayso inaan la maqlin dadka kugu dhow haasatan waa maqli karayaan macna siraysan ayib uma qara'a biumi alqur'aan waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa imaamku inuu markuu bogo uu aamin yidhaah axaadiista soo socotaana ka hadli doonta biidn illahi tabaaraka watacaala ayib wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii qara'tum aad akhridaan alfaatixata faatixada markaad akhridaan faqra'uu waxaad akhridaan markaad akhrin rabtaan wey macna idaa qara'tum haddaad akhridaanoo dhammaysaan maa haddaan dhammaynaba bismillahi ma taaleen idaa qara'tum idaa aradtum qira'ataha way man idaa goortii qara'tum aad akhrin rabtaan alfaatixata faatixada markaad akhrin rabtaan faqra'uu waxaad akhridaan bismi araxmaani araxiim akhriya maxaa yeelay fainaha iyadu ixdaa aayaatiha faatixada aayadaheeda mid ka mida wey bismi illahi araxiim faatixada aayadaheeda mid ka mid ah. raba waxaa wariya xadiidka addaara qutubi baa wariyey wa sawaba wuxuuna sawaab ka dhigay iyo sax waqfahu xadiidku inuu mawquuf ku yahay calaa man calaa abi hurayra ah, saasuu sawaabiye isagu kadalika xadiidku inuu mawquuf ku yahay calaa abi hurayra waxaa sawaabiyey azaylaci alxaafid azaylaci caleyh raxmat ullah fi nasbi raaya lakiin shekh albani caleyh raxmat ullah isagu wuxuu leeyahay xadiidku saxa mawquufan wa marfuucan labada ariiqba waa sax buu leeyay saas daraaddeed wuxuu ku soo arooriyey silsila saxiixa ruuxii u baaxan ha u laabto yani nambarka eh, ama raqamka kun boqol iyo siddeetaniyo saddex silsilada saxiixada ayuu kaga hadlay ah, xadiidku sanadkiisu markuu marfuuc yahayna waa saxi mawquufna waa saxiix sababtana meeshaasu ku caddeeyey ayib wuxuu leeyahay eh, nuux ninka la yidhaahdo oo warinayahay waa iqo ragga ka hooseeyana waa iqo xadiidku hadduu marfuuc isagoo saxiix dariiq saxiixa ku yimaado isagoo mawquufana dariiq saxiixa ku yimaadana layskuma cileeyu le labada ariiqba maxaa yl raawigu waxaa dhici karta mar inuu waqfiyo marna rafciyo waa suroobi karaysa ziyaado in la aqbala ay waajib tahay man ninka rafciyena waa nin la yidhahda cabdilxamiid ibnu jacfar baa la yidhahda waana iqo oo rag badanoo muxadisiinta ka mid a ayaa xukumay inuu iqo yahay saas daraaddeed buu xadiidka sheekh albaani wuxuu ku saxiixiyey saxiixu ljaamic iyo silsilada intaba uu ku saxiixiyey saas man waqfi yani waxa isagoo marfuuca ida qara'tum alfaatixata faqra'uu bismi illaahi araxmaan raxiim waxaynu ka faa'iidaysanay bisinka inaan laga tegaynin marka faatixada la akrinayo inay faatixadii uu ka mid yahay faatixada qayb ka mida haddii laga tagana rukni arkaantii ka mida qaar ka mida laga tegay wabitaali salaaddii way buraysaa wa hada madhab ljumhuur ah, culimada badankoodu waasay qabaan allahuma maalik iyo ahlulmadiina saan soo sheegnay baa waxay tageen waaba laga tegi karaa bay dhaheen xadiiskana agtooda daciif ka ah ama aan soo gaadhin waxay deliishanayaan oo uga tegayaan xadiiskaynu soo marnayo alxamdu lilaahi buuba ku bilaaban jirayba nebigu sal lay slam qira'ada iyo khulafadiisa waxaa kaloo deliishanayaan xadiidka abu hureyre saxiixeynka ku yimid xadiisulqudsiga ee alla uu yidhi subxaana wa tacaala qasamtu asalaata baynii wa bayna cabdii Ah, salaadii aniga baa qaybsano waxaan u qeybiyey aniga qayb ah iyo qayb adoonkayga ah salaadda faatixada laga wada markaasuu wuxuu ka bilaabay ida qaala alcabdu alxamdu lilaah qaala allaahu ah, bisin lama sheegin alxamdu lilah addoonku markuu yidhahdo alla wuu u jawaabaya alxamdulilah rab alcaalamiin alraxmaan araxiim markuu dhahana waa u jawaabaya maalik yowm markuu dha waa u jawaabaya suu u wada iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hada lii hada licabdii walicabdii ma sal xadiikaad garanaysaan man marka wuxuu leeyahay salaadii oo faatixada laga wado markii la qaybsado allana qayb yeeshay qaybna addoonkiisa uu siiyey bismi illaahi kuma imaani waa qoladan lahaa lafcad toobin kuma hayaan lafcad toobin kuma hayaan macnaheedu waxa weeye xadiidkan iyo xadiista la midka hadday daciif noqdaan agtooda bimacnaa wax ku ilsaaminaya inay bisinka akhriyaan ma jiro laakiin waxaan leenahay sida raajixi xooga badanee sawaabka bisinka laga tegi maayo waa in la ariyo maxaa yeel axaadiista kusoo aroortay baa sugan saas man kan keliya me axaadiis kale ugu markhaati kacaysa ayaa jirta man wa canhu waxaa laga warinaya aman can abi hurayra wa can abi hurayrata waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasululah sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min qiraa'ati ummi lqur'aan qur'aanka suuradda asalka u ah akhrinteeda markuu ka faaruqo rafaca kor buu u qaadi jiray sawtkiisuu kor u qaadi jiray wa qaala wuxuuna dhihi jiray aamiin rawahu waxaa wariyey addaara quniyu daara quni baa wariyey waxasanahu wuuna taxsiiniyey xasan buu ka dhigay walxaakimu xaakimna waa wariyey wa saxaxahu wuuna saxiixiyey kadaa waxaa wariyey sidoo kale bayhaqi ibni xibbaan xaakim wuxuu leeyahy saxiixun calaa shari bukhaari wa muslim dahabi baa ku waafaqay laakiin waxaa radiyey ibn cabdilhaadi iyo sheekh albani labadu way radiyeen maxaa yeeley sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yhahdo isxaaq ibn ibraahim oo rijaalu shaykhayn aan ahayn laakiin bukhaari baa fi ladab ilmufrad wax kaga wariya waana nin dacfi ku jiro saduuqun yahimu kaiiran buu xaafid yidhi waa nin saduuqa laakiin aad buu isu moodsiiyaa laakiin xadiidku waa xasano shawaahiddiisiiyo duruq kale uu leeyah buu xasan ku noqonaya ninkaasaa ku jira dacfigu ku jiro laakiin wuxuu ku xoogoobayaa xadii kale uu ka mid yahay xadiikan usoo socdo dariiq kalena waa leeyahayoo mutaabaca oo uu ku xoojinayo sheekh albaaniyo uu xasan kaga dhigayo ariiqana waa ariiqa bishr bnu raafic can abi cabdilaahi ibni cami abi hurayra can abi hurayra uu ka warinayo oo wuxuu leeyahy abu hurayra taraka annaasu ta'miin dadku waxay ka tageen aamiintii wa kaana rasulu sal lay slam ida qaala hayri lmaqduubi calayhim wala addaaliin nebiguna wuxuu ahaa markuu faatixada dhammeeyo qaala mid yidhaahda aamiin xataa yasmacaha ahlu safi alwal ilaa ay ka maqlaan dadka safka hore taagani ilaa ay maqlaan buu nabigu kor u qaadi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh abu daawuud ibnu maaja baa soo saaray weliba ibnu maaja wuxuu siyaadiyey fayartaju biha almasjid masaajidkaa la gariiri jiray yani aamiinta say kor ugu qaadayaan masaajidkaa la gariiri jiray buu le manaa xadiidkaasi isaguna waa daciifo bishrigaasi waa daciif sheekhiisuna waa majhuul laakiin way isxoojinayaan kii hor iyo kan marka laysu geeyo xasan bay isla noqonaya waxaad u timaadaa haddana shaahiid kalena waa ka weli abi daawuuda abi daawuud waxaa u sugnaaday watirmidiyi iyo tirmidi waxaa u sugnaaday min xadiii wail ibni xujrin waail ibni xujr xadiidkiisa xaal uu yahay naxwuhu xadiidkaa mid la mida ah. xadiidka waail ibni xujrin waxaa soo saaray axmed iyo daaraqutni iyo bayhaqi iyo daarimi iyo baqawi iyo bukhaari fii juzi qraa khalfa alimaam iyo kuwana uu meesha ku sheegay intuba way soo saareen lafdigiisuna waxa weeye wuxuu leeyahay waail ibni xujrin rasuulkaan maqlay sal lay aslam oo akhriyey hayri ilmaqduubi calayhim wala daalliin nebigoo akhriyey baan maqlay markaasaa nebigu wuxuu ihi aamiin wamadda biha sawtahu markaasuu sawtkiisa nebigu ku jiiday oo ku taagay kor ugu qaaday macnaha ayb abu daawud iyo bukhaari ayagu lafdigay ku wariyeen waxa weeyaan rafaca biha sawtahu sawtkuu kor ugu qaaday madda iyo rafca waa isku macno korba ugu qaaday alimaam tirmidi wuxuu leeyay xadiidkaasi waa xasan waa xadiidka waa'il xaafidkuna wuxuu leeyahay kadalika xaafidkuna isaguna wuu taxsiininaya daara baa saxiixiyey sheekh albaanina waa ku waafaqay saas man ikhtilaaf baa ku jira xadiidku hawri iyo shucba isku khilaafay saddex meelood bay isku khilaafeen saddexda meeloodba hawri baa ka haya saas man sida bukhaari abu zurca iyo tirmidi keyrkood ay leeyihin xufaada asxaab lcilal culimada cilalka waxay leeyihiin saddexda meeloodba sawri baa ka xoog badan ninka la yidhaahdo shucba oo shucba waa gafay waana u tegi doonaa qaar ka mid ayb axaadiistan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa masaa'il dhowr ah masalada koobaadi waxa weeye imaamku inuu aamiin yidhaahdo markuu faatixada dhammeeyo inay arrin mashruuca tahay oo sunno tahay baa laga faaidaysa waana sida ay qabaan jumhuur ulculamaa badankood saasay qabaan inuu imaamku markuu faatixada dhammeeyo aamiin dhahayo waxaa khilaafay abu xaniifa oo wuxuu yidhi imaamku aamiin dhihi maayo maaligna riwaayadaasoo kale laga wariyaa labadoodaba waa marduud hadalkooduo axaadiistaa saxiixa baa radinaysa oo weliba xadiis abu hurayra waxaa jira saxeyn ku yimid ad garanaysaan nebigu uri sal lay aslam idaa amana alimaamu fa faaminuu marka sawaabka waa sidaa jumhuurtu qabto masalada labaadi waxa weeye imaamku ma la jahrayaa aamiinta mise la jahri maayo axaadiistan waxaynu ka qaadannay inuu imaamku la jahrayo soo ma oo aamiinta kor u qaadayo sidaana waxaa qaba hayru waaxid min ahli ilcilmi oo asxaabada nebiga ka mid ah taabiciinta ka mida ah iyo raggii ka dambeeyey siduu tirmidi leeyahay waxaana sidaa ku tegey a'immada shaafici axmed iyo isxaaq waxay dhaheen imaamku la jahri aamiinta siday maamuunta ula jahrayaan waxaa khilaafay arrinta ayada xanafiyada oo waxay yidhaahdeen imaamka iyo ma'muumiintuba aamiinta hoos bay u dhahayaan aamiinta sidaas daraaddeed masaajidda xanafiyada haddaad kula tukato waladaaliin markuu imaamku yidhaah keligaa unbaa aamiin dhihi ah, waaba isla yaabi marka qaarkood kulligood waa shi walaa imaam walaa ma'muum arki maysa saas man marka madhabkoodaa qaba laakiin waa madhab aan daliil cuskanayn ayb cidda khilaafsan xanafiyada iyo inta la midka ee khilaafsan axaadiistaasi wax daliilay cuskan yihiin ma jiro allaahumma xadiid shucbo laga wariyo oo shaad ah bal munkar ah oon kii aan hadda lahayna sawri buu ku khilaafay cinda jamiici almuxadisiinna munkar ka ah kaasay cuskanaya sidaas daraaddeed baa muxaqiqiinta xanafiyada sida abulxasanaad alaknawi iyo ragga la midka ah waxay qireen madhabkoodu inuu masalada ku khalday laakiin bal adigu xanafiye kaale ka kar xanafiyadu sidoodaba waa qolyaha asxaabu lmadaahib ugu tacasub badan waay ah. boqol aayadood iyo boqol xadiis haddaad hor dhigto hunuudda inaad ka saarta iyo baakistaaniyiinta wax mawlahooda usoo sheegay habeenkii cali tagay isku lugoyn saas man mawlaana baa zaa yidhi buu kuleey wabilahi tawfiiq war aayad baa kana xadiis baa kana mawlaana ma dhihin buu ku dhihi ah. mawlaana mar hadduusan dhihin ha islu goyn w man saas xanafiyadu meesha wax daliilma iskana warkooda madhabkaasa xoog badan u ku tagay imaam shaafici axmed iyo isxaaq ay mareen ah inuu imaamku kor u qaado inay sunno tahay saas macnaha masalada kaleete iyadana meesha taalla waxay tahay xusuusinta mudan ama xusida mudani waxa weeye ma'muumiintu iyagu ma la jahrayaan aamiinta haddaynu rajaxnay ama aan xoojinnay imaamku inuu la jahro ma'muumiintu ma la midba waa masale khilaafiya weeydan layskuma waafaqsana shaafici fi lqadiim iyo axmed iyo isxaaq waxay ku tageen inay ma'muumiintuna la jahrayaan waana sida raajixa saxiixa ka ah madhabka shaaficiga oo atbaacda imaamku ay mareen badankood raafici iyo nawowisay leeyihi ayib in kor loo qaado waana sida hadda aan naqaano soo ma masaajidda lagaga camalfalo wey manaa ayib waxaase khilaafay oo yidhi ma'muumiintu iyagu la jahri maayaane waa inay hoos aamiin u dhahaan waxaa maray maalik abu xaniifa iyo shaafici fii qowlihi ljadiid saas daraaddeed fii umkiisa haddaad la akhrido imaam shaafici wuxuu leeyahay ma jecli inay ma'muumiintu kor u qaadaan aamiinta hoos inay u dhigaan baan jeclahay buu leey imam shaafici aleh raxmatullah fi lum marka laba qowl buu maslada ku leey qowluhu ljadiid wuxuu leeyahy ma'muumiinta ina kor u qaadeen qowluhu alqadiim wuxuu leeyahay kor ha u qaadeen waana qowlka hadda madhabka muctamadka ka oo ah. kutubta mutaakhiriinta iyo ay ku qoreen way macnaha sidaas weyaan ayib masalada markii sidaa la yidhaahdo daliil ahaan marka la yidhaahdo wax nas ah oo marfuuca oo loo hayo ilaa iyo hadda ma jiro oo saxiixo haddana sariixa ma'muumiintu inay aamiin kor u dhihi karaan saas way waxaa la hayaa laba afar oo midna uu cabdullaahi ibnu zubayr ka sugan yahay midna abu hurayre ka sugan yahay oo cabdirazaaq fi lmusannaf iyo ibni xasmi fi lmuxalla ay ku soo saareen oo sugan oo ku tusaya in ma'muumiintu ay dhihi jireen aamiin labadaa asar bay marka wax la cuskado ugu xoog badan waxaa kaloo iyadana la cuskan karayaayo culimmada qaarkood ay deliishadeen istidlaalkoodana bacdu culamaa ay soo dhoweeyeen xadiidka abu hurayra ee nebigu leeyahy idaa ammana alimaamu faamminuu fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min denbihi imaamku markuu aamiin dhaho aamiin dhah maxaa yeelay ruuxii aamiinkiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta waa loo dembi dhaafaa wixii dembigiisa waa loo dhaafaa xaggee laga fahmayaa inay ma'muumiintu kor u qaadayaan aamiinta waxaan ujeedaa waxay u daliishana imaamku inuu kor u qaadayo imaamku inuu kor u qaadaya u daliishanayaan tan dambe maaha oo waxay leeyihiin ma'muumiintu ma garan karaan hadduu imaamku hoos u dhigo ma garan karaan aamiintiisa wakhtiga ku beegantahay tii hore wey marka amaa masalada ma'muumiinta ku saabsan labadaa afar baa jira labadaa afar ninkii cuskada oo yidhaahda sida sheekh albani oo kale mukhaalif maleh saxaabada wax ku khilaafay oo ka soo aroorayoon arkay maleh aaaarta saxaabadu markii mukhaalif loo waayana inuu cuskado qabaayey waa inuu markaa yidhaahdo ma'muumiintu aamiinta kor ha u qaadeen sidaana waxaa xoojinaya cataa ibn abi yasaar cataa ibna rabax dhe taabicigii wuxuu yidhi laqad kuntu asmacu ala'immata yaquuluuna hum anfusuhum cala ahari ummi alqur'aan aamiin hum waman waraa'ahum xata ana limasjid laj yacni waxa weye cataa ibn abi rabax wuxuu leeyahay wakhtigaygii aniga imaamyada iyo ma'muumiintuba kor bay aamiinta u qaadi jireen ilaa uu masaajidku ruxdo saas way macnaha marka aahaartaas saxaabada ka sugan iyo taabiciinta iyo aahaartaa in la cuskan mooye wax nasoo marfuuca oo loo hayo ma jiro in ma'muumiintu aamiinta ay kor u qaadaan marka mamuum iska aamusanoo hoosba isaga dhahay hadaad aragto hala dagaalame aduu iska dheedarto kor u qaadart ayb an cabdlahi bn abi wfa radi alahu canhu qala wuxu uhi jaءa rajulu nin baa yimid ila nabiy nebigu u yimid sal lay slam faqaala markaasa wuxuu yidhi inii anigu laa astaiicu ma kari karo an aakhuda inaan qaato min alqur'aani qur'aanka xaggiisa shay-an wuxuun inaan ka qaato wuxuun qur-aanka ka mid a ah inaan barto rasuul ilaahay maba kari karo yii facallimnii ibar buu yidhi maa shay ibar yujziunii iga gudayo igaga filan minhu qur-aankii xaggiisa qur-aankii waa kari la-ah ila mar baa ruuxu qur-aan ku adkaan kara waa carabi ninkani waa nin carabi ah oo haddana qur-aankiiba inuu keeno ku adkaado dadka qaar saasaa jira sooma ayib haddii carabigii uu ku adkaaday ajami afrikaana inuu ku adkaado miyaan la yaabayna marka u soo saari waayeba saas macna rasuul ilaahayow waan kari laabay qur-aankii wax ka mide eh. facallimnii ibar maa yujziunii minhu wax iga gudi karo igaga filaan karo booskiisa ii geli kara markaan tukanayo markaasaa faqaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam qul waxaad tidhahdaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcaiim subxaana allah alla ceeb iyo dhimanaanoo dhan ka hufan walxamdu lilaahi mahadoo dhan isaga iskale walaa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ila allahu alla mooye wallaahu alle akbaru midka weyniga ugu weyn waay walaa xawla xeeladi ma jirto ama leexashi ma jirto walaa quwata xoogna ma jiro ila billahi alcaliy alcaiim ilaahay inuu kugu kaalmeeyo xoog iyo xeelad ku yeela mooye tutaa ku socon mayse akmil xadiia alxadiia wuu ina leeyahay kamaalka iyo dhammaystirka xadiidku waxa weeye ninkaasi markuu nebigu sidaa ku yidhi sal l sl oo uu yidhi meeshii aad qur-aanka akhrin lahayd adkaartaas akhriso ku tuko ayuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah haada lilaahi caza wajalla famaa lii buu yidhi tanaad hadda sheegtay waa uun ilaahay iyo ammaantiisa iyo sifadiisa iyo tawxiidkiisa ilaahay baa leh aniga maxaan leeyahay buui marka soma ila wuxuu rabaa faatixadiisay u qaybsanayd wax u qaybsanoo isaguna uu qaar yeesho soma faatixadusoo addoonkii ilahay uga dhexay ilaahay subxaana watacaala qeybtii horena allah lagu sifaynayey subxaana wa tacaala qeybta dambana addoonkaa iskale ihdina siraada almustaqiim inta ka dambaysana waa ducadiio haada licabdii walicabdii maa sa'ala waay sooma sidaa faatixadu u qaysanayd buu marka rabaa wax u qaysan wuxuu yidhi rasuul ilaahayow intan waa intii alleh aniga intaydii aawey ayb nebigu markaase wuxuu ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh qul waxaad tidhahdaa buu yidhi allaahuma arxamnii waarsuqnii wacaafinii wahdinii Ah, intaas adugu leeda ilaahw ii naxariis oo i oo i caafi oo i hanuuni ah, markaasuu istaagay oo gacanta uu sidaas yidhi ah, gacanta saasuu yidhi sidii nin wax cantoobinhayo xoog u qabanhayo kale ayuu gacanta saas markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ama haada faqad mala'a yadahu min alkhayr kaasuma arataan gacanta khayr buu ka buuxsaday buu nebigu sal lay slam yani waxa weye saa markuu waxa weye wixii aad ii sheegtay si fiican baan u qabtay qaar saasay ku fasiraya qaar waxay leeyihiin yani tilmaantu saas ma ahe saasuu yidhi intuu kelimaadkii ku celiyey buu saas yidhi sidii adigoo farax ku tirin o kale somaali waana akhriyey markaasuu dhaqaaqay bimacnaa waan hayaa w soma markaasuu nebigu yuri sal lay slam kaas soo maartaan gacmaha khayr buu ka buxsa ayb xadiidka marka alxadiia akmil xadiia dhamaystirkiisu marka kaa wey mana ayib xadiidka marka markuu sidaas yahay sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo ibrahim ibn cabdiraxmaan assaksaki min rijaal buhaari buu ka mid yahay laakiin haddana maca dalika akar muxadisiin way daciifinaya saas daraaddeed xaafidku taqriibka wuxuu ku yihi saduuqun aciif lxifdi bu waa saduuq laakiin xifdigiisu waa aciif laakiin waxaa mutaabiciyey nin la yhahda alxata bnu musarif baa mutaabiciyey cinda abaraani fi lkabiir sanad kasta waxaa ku jira rajulu daciif sidaas daraaddeed ba sheekh albani caleh raxmat ullah wuxuu yihi faalxadiiu xasanu bihadihi lmutaabaca xadiidku mutaabacadaa sanadkeedu daciifka yahay ee abaraani keenay ayuu ku xoogoobayaayo xasan ku noqonaya halkaasuu mariyey xaafidku waxaa kaloo u markhaati shaahid u ah oo iyadana aad ku dartaan sheekhuma sheegin lakiin ku dar xadiidu ribacata bni raafic ee aynu soo marnay nasaa-i abi daawuud ay wariyeen waxaynu ku soo marnay soo garan maysaan dib haddaad u laabataan ah. dib haddaad u noqotaan wuxuu ku yidhi nebigu sal xadiidkii xadiidu musii'i salaati riwaayadii nisaa-i abu daawuud xadiidu ribacata bni raafic nebigu muxuu ku yidhi sal lay slam wuxuu ku yidhi fain kaana macaka qur'aanu faqra soo ma haddii qur-aan aad taqaano qur-aanka akhri wailaa haddaadan qur-aan aadan aqooninna faxmad illaaha wakabirhu wahallilhu somaynaa soo marin taasina shaahid bay u tahay oo xadiis sugan buu ahaa marka xadiidka waxaa laga faa'iidaysanaya warka murtidiisa ruuxa hadduusan qur-aanka aqoonin adkaartaasoo akhrisanaya meeshii qur-aanka salaaddiisuna waa asaxaysa laakiin jamaahiirtu waxay qabaan waxay ku filan tahay intuu qur-aanka ka baranayo kuma kaaftoomaya leeyihiinoo weligeed iskama wadanaye wuu dadaalayaa ilaa uu wuxuu ku tukada ka barto inta ka horaysana intaanu baranay ayb innaga acaajimta markaan cajabinahay yacni kuwan barashadooda iyo qur-aanka barashadiisa waxaa u malayn qur-aanka inoo fog sooma marka malaha nin horay usii yaqaana weye ama nebiga sal lay slam wuxuu arkay inay tani u fududahay tan ku tukaan la yidhi marka almuhim waxa weeye shareecada yusrigeeday ka mid tahayo ftau llaha mastactum an abi qitaadata radi alahu canhu qala wuxu uhi kaana rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yusalii mid tukada mid tujiyadhe binaa anaguna tujin jiray fayaqra'u markaasuu akhrin jiray nebigu sal lay slam fi duhri salaada duhur dhexdeeda waalcasri iyo casarka dhexdiisa buu akhrin jiray fi rakcatayni labada ragcadood dhexdooda wuxuu ku akhrin jiray aluulayeyni ee ugu horeeya labada ragcadooda u horeeya dhexdooda wuxuu ku akhrin jiray bifaatixati lkitaabi faatixada qur-aanka wasuuratayni iyo laba suuradood ragcad kasta faatixada iyo suurad wayusmicunaa wuuna maqashin jiray alaayata aayadda uu akrinayana axyaanan marmar buuna maqashin jiray soo salaad siriya ama salaadda sirriyada marmar buu imaamku aayadaha qaarkood kor koruu yar akhrin karaa oo ma'muumiintu maqli karaan salaaduna ma burayso sujuudu sahwina looma baahno saas way macnaa khilaafan liman qaala dalik wayusmicuna wuuna maqashin jiray alaayata aayadda axyaanan mar wayuawilu wuxuu dheerayn jiray alrakcata aluulaa racadda hore ee ugu horeysa racadda ugu horeysuu dheerayn jiray wayaqra'u wuxuu akhrin jiray fi lukrayayni labada ugu dambeeya wuxuu akhrin jiray bifaatixati lkitaabi faatixada basuu arin jiray xadiidka abu qataada muttafaqun caleyhi buhari muslim soo saaray war xadiiskii hore walaa waan ka boodnay wixii wariyey raggii soo saaray rawahu axmed abu daawuud nasaa-i wasaxabi bni xibaan wadaar qutni walxaakim waan ka boodnaan umalanay soma ah, marka xadiidkan wuxuu faaiideynayaa bukhaari muslim baa soo saaray wuxuu faa'iideynayaa faatixada in ragcad kasta in lagu akhriyo ay rukni tahay taasi waxa ay radinaysaa culimmada qaarkood oo ku tegey faatixada waxaa la rabaa un salaadaada hal maroo ka mid a ahri walow afar ragcadoodna ahaato ama ta ugu horaysa akri ama ta dhexe ama ta ugu dambaysa hal mar akri inta kale inaad faatixada soo celiso uma baahnaba halkaa qolaa marka ah, ilan ragow badane wey mogta qoladaasay radinaysaayo faatixada ragcad kasta waa la rabaa mana asaxaysa haddaan lala imaaninba xadiiu lmasiii salaadii ninkii salaadiisa haleeyey markuu nabigu salaada baryay muxuu ku yidhi uma qra'i ilfaatixa sooma ku dheh uma snac dalika fii salaatika kulliha baa lagu yidhi hal ragcad markii la bary sooma marka faatixadu ragcad kasta way soo noqonaysaa man waxaa kaloon ka qaadanaynaa labada ragcadoodee waxaan dhihi lahaa labada ragcadoodee hore in faatixada inay sunno tahay in lagu daro suurado kale lagu daro ama qur-aan kale lagu daro ama suurad haafkeed ha noqdo barhkeed ha noqdo suurad dhamaystiran ha noqdo suurad dhamaystiran inay tahay baana fadli badan maxaana nebiga waxaa ka sugan sal lay slam inuu yidhi ragcad kasta suurad madax bannaan bay leedahay saasaana fadli badan ayib waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa isagana marmar in la maqashin karay waxaa kaloo xadiidku inoo faa'ideeyey laba ragcad labada ragcadooodee dambe ama ragcadda dambe ee maala maqribkaoo kale ayada faatixada basaa lagu gaabsanaya wax kalena lagu dari maayo sidaasuu faa'iideeyey mashruuciyana laga qaadan iyo in marmar la samayn karayo waxaan u tegi doonaa axaadiis sheegaysa labada ragcadoodee dambana in faatixada qur-aan kale lagu dari karo labada wejibee bannaan marka wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn naxzuru kuwa qiyaasa oo qadara qiyaama rasuulilahi sal lay slm nabiga istaagiddiisa fi duhri duhrka dhexdiisa iyo walcasri casarka dhexdiisa qiyaasta uu istaagan yahay baanu waxaan ku yaan qiyaasi jirnay taagnidiisaanu qiyaasi jirnay intayleeg faxasarnaa markaasaanu qiyaasnay buu yidhi qiyaamahu istaaggiisa fi rakcatayni labadii ragcadood aluulayeyni ee ugu horreeyey min aduhri duhurka labada ragcadood ee ugu horreeya istaaggii nebiga waxaan ku qiyaasnay qadra aliflaamiim tanziil aayad suuraddaa qadarkeeda iyo qiyaasteedaan ku qadarnay aliflaamiim tanziil waa suuratu sajda waa suuradda aan ku tukanno salaada subax ragcadeeda hore jumcadandhhjumcadaha jumcada salaada subax ragcadda hore aan ku tukanno bimacna marka duhurka ragcaddiisa hore qiyaasa wuxuu taagnaan jiray uu ruuxu akhrin karo suuratu sajda soo lama daalin marka asajdati ay suuratu sajda wa fi lukhrayayni labada dambana wa fi lukhrayayni labada dambana wuxuu nebigu ah ku akrin jiray qadra nisfi nis qadarkii min daalika arrinkaa niska ah suuratu sajda qiyaasteed qiyaastaa niskeed buu labada ragcadoodee dambana ku akrin jiray hamoodin hadda suuratu sajda in labada hore loo qeybin jiray maaha mid walba wuxuu istaagi jiray qiyaas u dhiganta suuratu sajda akhrinteeda waa labada ragcadeeda duhurka hore labada dambena mid walba wuxuu taagnaan jiray qadar u dhigma suuratu sajda niskeed saasa xadiidka laga wadaa macnaha ayib wa fil uulayeyni labada ugu horeeya min alcasri casrka xaggiisana waxaan ku qiyaasi jirnay nebiga istaagiisa calaa qadri اlukhrayeyni labadii ugu dambeeyey qadarkoodoo kale min aduhuri duhurka xaggiisa duhurka labadii ugu dambeeyey qiyaastuu taagnaa qiyaastaa qiyaas leeg buu casarka labada ugu horreeyana taagnaa jira oo maxay tahay marka waa calaa qadri nisfi min suurati sajda ayb walukrayayni labada ugu dambeeyana qiyaastuu taagnaan jira waxaan ku qadarnay cala nisfi nis korkii oo min dalika arrinkaa niska ah arrinkee tan dambe macnaha marka waa nisfu nisfi waay marka waxay noqonaysaa rubcu suurati sajda suuratu sajda marka afar loo qaybiyo qayb ka mida iyaasta la arin karo aa adaa dambe ee suraaacadaha dambe ee casrka rawaha wariya xadika muslimun muslim baa wariyey marka xadiikani wuxuu qiyaasayaa nebigu sal lay aslam salaadihii salaadiisu qiyaastay ahaan jirtay inteebuu taagnaan jiray nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh ayib adiga garawa waa iskhilaafsanaan jirtay hal qaab ma ahaan jira marmar saasuu u dheerayn jiray marmar wuu gaabin jiray suurada gaaban buu ku akrin jiray marmar suurado dhexdhexaadu ku akri jiray kolba yani nebiga sal lay wasalam dadka ku daba tukanayay nashaadkooda iyo waxyaala nocaasoo kale macnaha ku xidhanta khudacaysa muslim iyo nasaa-i waxay soo saareen min xadiidi abi saciid wuxuu yidhi laqad kaanat salaatu duhri tuqaamu salaada duhur baa la aqimi jiray fayadhabu daahibu ila albaqiic markaasuu ruuxii tegaya wuxuu aadi jiray baqiic baqiic waa meeshan hadda xabaaluhu ku yaalaan waxay ahaan jirtay dhul hawd ah dhul hawd ah oo nebigu uu aado oo gale ahaan jirtay waakii habeenkii caaisha ay nebiga meesha ka weyday oy ka daba tagtay waatii meesha isagoo meelaha ku cibaadaysanay ugu tagtay saas macna marka hawd bay ahaan jirtay baqiicdan baqiicdaasuu marka aadi jiray masaajidka waxoogaa bay u jirtaa baqiicdaas hadda masaajidkaa gaadhay masaajidka nebiga sal lay slam tawsicadan dambe ilma cabdicasiis ay sameeyeen tawsicadan dambe iyo baqiic waxaa u dhexeeya oon wado la maro bas saas masaajidkii hadda ku dhawaada baqiic buu marka ruuxu aadi jiray salaadii duhurkoo la aqibay fayaqdi xaajatahu markaasuu dantiisa soo gudan jiray kaadi saxano soo dhan gudan jiray kadibna uma yatawada'u waa soo weysaysan jiray uma ya'ti warasuululahi sal lay aslam fi arakcati aluulaa mima yuawiluha wuxuu imaan jiray nebigoo weli ragcaddii hore u taagane duhurka tegey iska soo kutay waa soo weysaystay waa soo tegey waa soo lugay waa soo noqday nebigo weliba ragcaddii ugu horreysa duurka u taagan buu ka soo gaadhaya soo aad uma dheer marka saas way macnaha suuratu sajda waa ka dheerta soo kama dheer walow ay dhici karta nebigu sal lay slam intuu suurad gaaban akhriyo haddana inuu tartiilka ku dheereeyo tartiilku waa tartiibinta macnaha leanna waxaa dhici jirtay inuu suurad gaaban intuu akhriyo uu tartiilka uu tartiibinayo ka dhigoo kaleeto suurad ayada ka dheer inuu ka dheereeyo adig wati buu taagnaa jira nebigu sal l taa waa dhici jirta marka marka way kala gedsinaan jirta nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh marmar waxaa sugan inuu suuradaha gaagaaban akhriyey hadyigiisu marka waxay ahayd mar waa dheerayn jiray marna waa gaabin jiray laakiin a'immada nebigu wuxuu u dardaarmay sal lay aslam waqtadi biadcafihim soomahan macaad dadka kuwooda ugu tabar daran ku dayaa layidhi salaadda haddaad doonaysa inaad dheerayso ka tabarta daran midka duqa ah midka aan fadhin karin kaan taagnaan karinin midka xaajada iyo dantale ee rababa maarata jaanis baa ka fakanhaya inuusan ka fakanin qolyahaas wax ku salee baa leey saas man salaada subax laakiin bidaat nebigu si gooni u dheeran jira waa u tegi doonaayo ayada nebigu sal lay aslam kaana yaqra'u bisittiin e ila almia waa kaan soo marray soo garmaysaan ayada si gooni nebigu dheeran jira salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidkan waxaynu ka faaidaysanay faa'iide kaleynu ka faa'idaysano waxa weeye labada ragcadoodee dambe ee duhurkaiyo iyo casarka iyo cishaha ama ragcada dambe ee maqhribka in lagu akhrin karo faatixada wax ka badan xaggeynu ka qaadanay ah? duhurkana qadra nisfi min suurati sajda soo ma casarka labadiisa dambena qadru rubuc qadru rubuc marka faatixada keliya ma noqon karta qasab qur-aankala meesha ku jira sooma marka waa sunno waa sunno oo ragcadaha dambe marna waxaad ku gaabsataa faatixada keliya akhri wa bas marka kalood waxoogaa nashaadsan tahayna suurado kale iska akhri ceeb lamaada imaanin fuqahada qaar baa masaladaa diiday laakiin daliilkaa qarsoonay warkooda waxbaa ka dhegsan rawahu muslim baa xadiidka wariy hada bilahi towfiiq w sali llahuma w cala nabiyina mxamadi wcala ali w saxbi waslm